bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi akhirhm shaykhuna الsheykh husayn bn cbdالlah الcusaymiy غfr allah lah wlahum جamiعa bsnaadi kuli minhm ilى asfami cayna can amn dinar can abi qabusam ula cbdالlah bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaas radi allahu tacala anهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wslm alraximun yarxamhm الرaxman irxamuu man fi lard yarxamkum man fi sama wmin طlaqi raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'im usul mutun khasatan rasul xadiis mustafa w rasul mujtaba sala allahu calayhi wcala aalihi wasaxbati ajmaciin lifuuz bisacaati alcajl ajl fahada huwa almajlis alxaadi wathalaathuun min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim suna nabowiya fii leylat alaxad asaabic walcishriin min shahri muxaram cami alfin arbacmiya arbacin lhijrati lmustafa sala allahu aleyh waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس كي كوي صدرات مجالس المكة شرح كوي كتاب معالم السنة النبوية هبين كانوا هبين أحد تضبي إلى باتن كبش محرم كنا أفر بقول إي أفرتن كجرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن كسو جرني كتاب التفسير أيان كسو جرني سورة القصص أيان كقسي جرني caaw waxaan bilaabaynaa insha allahu tacala qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi innaka laa tahdii man axbabta inaka adi nabi allow laa tahdii ma hanuunin kartid man qof axbabta aad jeclaato ayuu baabkan u baabya weyaan xadiid todoba boqol iyo afar iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdirxman sakhi dawsi raawiyat islaam qala wuxu yih cbdirxman sakhi dawsi qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slm licami adeerki wuxuu ku yihi abu aalib qul waxaa tiradaa adeerow laa ilaaha ila allah kelimadaas ku dhawaaq towxiidka ashhadu laka aan ku marqaati fura biha iyada yowma alqiyamati lowlaa an tucayiranii lowlaa an tucayiranii inay cebays haddii ayna meesha oolin qurayshun quraysh yaquuluuna weliba ay yidhaahdaan inamaa in maani xamalahu inuu kelimadaa ku dhawaaqo ha ku xambaaray calaa dalika arrinka isaga ah aljazac argagax uu mawdka argagaxay la aqrartu waan qaboojin lahaa biha dhawaaqa ku dhawaaqa caynayka ama caynaka ishaada aan ku qaboojin lahaa fa anzala allah alweyne ayaa soo dejiyey inaka adiga nabi allow laa tahdii ma hanuunin kartid man qof ma hanuunin karti axbaabta ad jeclaato walaakina allaha laweyna yahdii hanuuniye man yashaau qofkuu doona alla hanuuniye weyaan aayadan qur-aanka ah iyo xadiidkan isku qotomo oo imaam muslim soo saaray abu horan uu wariyey radia allahu taala arda nabigeena sala allahu alayh waali wasalam hidaayada uu la rabay adeerkiis intuu la soo maray iyo adeerkiis meeshuu istaagay ayaa laga qaadanayaa waxaadna ogaataan oo nin walba muslim inaad ogaada muhiima mararka qaar qofka waxaa laga yaabaa mansibka iyo korsiga iyo xoolaha iyo awlaada inay sabab u noqdaan inuu ilaahay jannadiis seego ciyaadan billah marka ilahi wuxuu leey subxaana wa tacaala inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna maalkiina iyo awlaadiina waa fitna oo diinta alla in ka fitneeyaan ayay khatar ugu jiraan ninbaa waxadi wuxuu waxu xadayaa ilmihii ayaa baahan nin ayaa wax dili ama wax dhici haakada ilmihii ayuu waxu samaynaya ama xaaskii wamaa ilaa dalika xitaa dhaqanada qabaaisha qaar oo muxuu ahaa ummadaha ah, ayaa waxaa weyaan qofka qof ayuu dili si uu guur helo oo hadduusan mxu qof soo dilin guur uusan helaynin dabcan waa dadka cawaanta ah oonan diinta lahayn marka dhaqanadaas noocaas oo dhan iyo howlahaas oo dhan qofka waxaa laga yaaba arrimaha adduunyada darteed inuu ilaahay subxana wa tacala jannadiis u seego naartaas aanan dhammaanaynin qofka uu muta laga yaaba waa ti aan soo marin heraql eh, waxaa weeyaan iyo diinta wuxuu diiday waxay ahayd mansabkaasi korsigaa dartii ayuu ahaa marka nabigeena sal l sl adeerkiis marka oo dadka dadka ugu jeclaa ahaa difaaci jiray intii ogaanta la maray caraboo dhan ka martay tolkiisii isagaba la godoomiyey oo saddex sano shicib eh, bani hashim ku xirnaa ninka asaga ah ayaa aakhir kalaam markuu nabigeena inuu diinta ilaahi subxana wa tacala qaad usoo bandhigay uu leeyahay in liceebayaan ka baqaya ceebtaas ka cararkeed ayaan muxuuaha naar ka dooranaya sidoo kale waxaa weeyaan nimankii qornaa usuuga waxxumaa labada nin abujahl iyo ninka kale ibn abi umaya labada nin oo meesha fadhiyey cabdullahi ibn abi umaya cabdullahi ibnu abi salul ma ahan cabdullahi ibn abi umaya ayaa la yihahdaa kana waxaa weeyaan waa abujahl camr bnu hishaam labooda ayaa marka waxay leeyihiin atarqabu can millati cabdilmualib cabdilmualib diintiisi miyaad nacaysaa intaas unbay muxuu ag istaageen sidaan soo marnay intii darteed isagoo ka carara inuu diintii awgiisu ka tagay in lagu dhaha ka baqi iyo in ninkii abu aalib ah intuu argagaxay isu darsamay maxamedka waalna ayuu raacay intaas kacaru ka carara ayuu marka naar umutay ciyaada bilah marka arrin halisa ah weyaan qofka marka waxyaabaha sawaarifta oo diinta u diida subxaana watacaala inuu iska ilaaliyo weyaan oo hawadiisa usan raacin walaa man akfalna qalbahu can dikrina watabaca hawaah marka in wixii diin ilaahay aad isleedahay waa wixi aad ku janno lahayd waxaan diinta ilaahay ayaa qab subxaana wa tacaala waa waxaan wixii lagu faray waxaan wixii lagaa rabay waxaan wix lagu uumay marba haddii ay halkaas ay agtaada go ka noqoto wixii marka horteeda yeel hawa abayeelin taraar dan ka gelin haba yaraatee dan ka gelin weyaan waaya qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi ina aladiina ina aladii allihii farada kugu farida calayka korkaada alqur'aana qur-aanka laraaduka ku celiya ilaa macadin maka ku celiya weyaan allihii qur kugu farad yeelay ama qur kugu soo dejiyey allahaas isaga ah makadii lagaa soo saaray adigoo muxuu ahaa lagu duleystay adiga oo muxuu ah adkaaday adigoo dhuumashaal aad ka soo baxday adigoo mucazis oo mukaram oo sharaf lah ayaad ku laaban doontaa waa ballanqaad uu ilahi u ballanqaaday subxaana wa tacala nebi moxamed calahi sla slam tiina waa ay dhacday oo kun oo ciidan nabigan isaga wata oo mucazis oo mukarama ah, waa magaalada maka uu galay kadibna ugu abaalguday idhabuu faantum ulaqaa xadiid todoba boqol iyo shan iyo labaatanaad ibn cabaas waxaa lagu radi allahu tacala canhuma laraaduka markuu fasiraya qaala wuxuu yidhi ilaa makata mucaadka la sheegi waxaa weyaan waa maka weyaan macaad waa maka weyaan saas ayaad ku fasiray radia allahu taala arda suurat cankabuuti hada maxalu bayaaniha weyaan qowluhu tacala qowlka alou yidhi inakum lata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axad min caalamiin inakum adinka lata'tuuna waxaad la imaanaysaan alfaaxishata xumaanta ayaad la imaanaysaan iyo luudnimada iyo muxuu aha waxyaabaha khaniisnimada oo maa sabaqakum aydan kaga hormarin biha iyada min axadin qof oo meel caalamiina caalamiinta ka mid ah hadalkaas rabbigan ayaa kasoo naqliyey qowlkii nabi luut calayhi wacaalamiin salaatu wasalaam xadiid todoba boqol iyo lix iyo labaatanaad can camr bn laga wariyey raximahullah markuu akhriyay qowl allah caza wajal inakum adinka lata'tuuna waxaad la imaanaysaan alfaaxishata fuxshi iyo khaliisnimo ayaad la imaanaysaan maa sabaqakum usan idinkaga horreeyin biha iyada min axadin qof oo meel caalamiin makhluuqa ka mid a qof idinkaga horreeyey wax ayna jirin aad la imaanaysaan ah maxaa idinku dhacay qaala wuxuu yidhi ninka layidhi camr ibnu dinaar maa nazaa muusan korin uusan muxuu ahaa u galmoonin dakarun lab calaa dakarin lab muusan korin xataa kaana ilaa uu ka ahaado qowmu luutin luut qoladiisii ilaa wakhtigooda laga gaara weligeed muxuu ahaa dakar iyo wax lab ahoo lab u galmooday ma dhicin weeyaan saas ayuu caddaynaya raximahullah raxmatan waasiya idan iyaga ayaa u horreeyo la alfaaxisha maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin cid idinkaga horreysa waxa laakiin aad la timaadeen weyaan arrintaas marka waa waxyaabahan qaabka daran oo aadka u liidan oo runtii qofka mararka qaar inuu ka sheekeeyo ay dhib tahay aada u liidan waxyaabaha la yaab kale oo runtii aadka u qaabka daran waxaa ka mid ah in ummad dhan ay ku dhaqmays oo dad dhan oo caqli lah siay dad dhan oo horumar iyo ilbaxnimo gaaraysa ay sheeganayaan dad oo waxa insaaniyadda iyo bini meel sara ka gaareen ayaa maanta waxay taagan yihiin ragga halisku daro oo ragga isguursadeeno ay taagan yihiin oo weliba ay la xishoonayn banaanka la soo istaagayaan oo qaanuunka iyo sharciga dalkoodii lagu dari oo intaa waxaa dheeri weliba xuquuqdoodii ururo difaaca loo samayni oo ayaga laftirkoodii aan waxba qarsanayn oo banaanka la soo istaagana borar soo qaadanayaan annaga dadki waxaan noocaas ala oo algaa la taagan marka runtii waa adduun madaxa ku socda ina aladii amshaahu calaa rijlayhi laqaadiru calaa amshi calaa wajhi soomahin a soo marna yani waa aduun marka madaxi ku socda marka si aad u hadasho iyo waxaad sheegto maba garan kartid weyaan nin soomaaliya waxaa laga sheegaya dhankaas jabuuti walyahaas nimanka ciisaha loo yaqaana nin ka mid a waxaa laga sheegayay magaalo soo galayo marka khaniis ayuu maqlay khaniis markaasa khaniis khaniisna muxuu ahaa markaas khaniiska waa inuu nin wax u doonto ya khaniiska waa inuu nin wax u doonto mgliis ms maqli mogta markii golxabki weynaayo dhinaca ku wataan sidii ymanto kale ayagan maa tooriyadaas weyn qaatan saan maqlay anay ma tegin meesha intuu la soo baxay iyuu muxuu ahaa meel rag muxuu aha saa looga geli kuma noolaa intuu yiru isdilay kow naftiia meesha kaga dhacday wa ficlan waa wa dee ficilku u sameeyey waa ficil aad u liidan oo naftiis inuu gooya laakiin waa wax runtii laga dhinto wax aad u liidan wa oo insaaniyadda ka baxsan yacni xayawaankii ilaahay uu khalqi subxaana wa tacaala geeli ma samaynayo ulaaika kal ancaami bal hum adallu kuwaas waa xoolo bal xoolaha ay ka liidan yihiin lagama yaabo orgi inuu orgi mxuu ah waxu doonto riti inuu riti waxu doonto lagama yaabo xataa ay iyo doofaar oo lab ah lagama yaabo mid lab waxu doonto marka kuwaan markaasaa madaxweyne dal dhan madaxda weliba dalalka caalamka ugu xooga badan ka mid ah ama ugu weyn asoo istaaga wuxuu leeyahy muxuu ahaa xuquuqda ragga iyo dumarkaa is ragga ragga ha loo ogolaad inay intuu kenya imaaday mid ka mid a yimid halkan waad ogeydeen madaxweynaha dalkan wuuu yidhi anaga baabkaas baab ka darna haddanahaye isaga aad nooga dhibay wax kaleloo ka daran hadal diblomaasi ku y uu anaga taayada ah faqriga iyo xanuunada iyo dhaqaalayarida iyo tacliin la-aanta iyo howlahaas anaga hadda murug nugu hay taayada ah wax dhib weyn uguma hays iyo murugtoona saasuu ku yidhi marka waxaan kala jeedaa ficlan yani heerkaas ayay maanta ay maraysaa waa imtixaan marka lala yaabo waa adduunkan marka adduun madaxa ku socdo weyaan suura rum hada maxalu bayaaniha weyn qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi aliflaammiim allahu aclam muraadi bidalika waa muxuu ahaa aayaadka muqaacada ah aliflaammiim xaamiim daha aliflaammiim saad aliflaammiim ra iyo muxuu ahaa wixii la midka ah aayadahaas noocaas ah ood rabbiga subxaana watacaala taxadaa biha alcarab ilaahayaana muraadkeeda ula muxuu ah yaqaana wuxuu alla ujeed isaga ayaa yaqaana weya anaga ma naqaano qulibat iruum ruum waa laga adkaaday hada maxalu bayaaniha weyaan nacam xadii todoba boqol iyo todoba iyo labaatanaad can saciid bni jubayr waxaa lagu raximah llah an ibn cabaas radi allahu tacala canhuma fii qowlihi tacala qowlka ale markuu fasiraya wuxuu yidhi aliflaamim ulibat rum aliflaamim allahu aclam maradu bidalik ulibat irum rum waa laga adkaaday oo laga taagronaaday fii adna alardi arada meesha ugu sokaysa ayaa loogu mxua toogrogaaday lagu mxu adkaaday weyaan adna alardi qolyahan alicjaaz alcilmi fi lqur'aani wasunna sheekh cabdalla eh, iyo tiimkiisa waxa weyaan waxay leeyihiin adna al ardi arada meesha loo raggaas looga adkaaday waa buxeyr abariya bad abariye ahayd oo juuj iyo ay biyaha ka cabi doonaan soo marnay meesha ayada ay adduunka dhan meesha ugu hoosaysa dhul ahaan uga hoosaysa weyaan meesha dagaalkaas uu ka dhacay oo ruumi fursi ay ku dagaalameenna oo looga adkaaday muxuu ahaa halkaas ay ahayd ay leeyihiin wallahu aclam wallahu aclam qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas qulibat waxaa laga adkaaday laga taag waaulibat waa laga taagroonaaday oo laga adkaaday waqalabat ayadana way taagroonaatay ruum marna ayaga adkaaday marna waa laga adkaaday marka labada quwadood adduunka marka ayada u weynaa sida hadda maanta ruushka iyo maraykanka ama muxuu ahaa dowlado kale hadda kasoo garab baxayan shiinahao kale iyo marka labada quwadood adduunka ugu weynaa xilliga ayada waxay ahaayeen aruum nimanka rumaanka loo yaqaanay oo talyaaniga asaaska uu ahaa rumaan adduunka dhan dee muxuu ahaa cabsigeliyeen oo imtixaanka ahaa dad dagaal ka samaysan ahaayeen iyo niminka la yidhaahdo fursi niminkan iiraanta fursi labadaa qol ayay aheen kisra iyo qaysra la kala dhihi jiray boqor kisra kan fursiga ayuu ahaa boqorkooda qaysarkana wuxuu ahaa boqorka niminkan rumaanka ayuu ahaa marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka warramaya marka ulibat ruum niminka ruum oo ree qaysar ayaa laga adkaaday fii adna alardi wa hum ayagana min bacdi halabihim sayaqlibuun ka adkaashada laga adkaaday iyo laga tograraaday kadib ayaga ayaa adkaan doona ayaga ayaa mxuua guulaysan doona ayuu rabbi yihi wa tacaala kadibna waxaa ka dambeeyey fii bidci siniin dhowr mxuu ahaa sana toban sana wax ka yar weeyaan lilahi اlamru min qabl min bacd wayowmaidin yafraxu lmuminuun maalinta yada muminiinta ayaa farxi doona binasri ilah gargaarka alle yansuru man yashaa ciduu rabu rabbi u gargaaraa ku arayaan waxay ku farxayaan nimankaas rumaanka ah waa tii ay qaateen ristanka amaba nasraaniyada diintan mxuu ahaa masiixiyada amaba nasraaniyada waati ay qaateen aslu in la yihahdo wayaan anasraaniya kadibna dad ahlu kitaab ayay noqdeen inkastoo taxriif badan iyo bedel badan uu ka buuxay maca dalika nimin kitaab haysta ayay ahaayeen kitaab ayay haysteen eh, niminkan farisna dabcaabuday ahaayeen dabkay caabudi jireen waaniyiina ahaayeen sida reer quraysh oo kale marka niminkan reer qurayshood markii ay faris madax adkaadaan way farxi jireen maxaa yeelay dad isku jaal yihiin isku caqiida yihiin isku dhaqan yihiin ay ahaayeen kuwaana markii ay farxaan ay adkaadaanna waxaa iyana farxi jiray muslimiinta maxaa yeelay aqala shay walow shirkiba ha ku jire walow muxuu ahaa tatliid ha ku jire laakiin asal ahaan dad un ahlu kitaab oo kitaab la siiyey oo kuwan kale kaga sokeeya ayay ahaayeen ay ahaayeen saas weyaan qaala wuxuu yidhi cabdullahi bin cabaas ulibat waa laga adkaaday waalabat ayadna way adkaatay qaala wuxuu yidhi kaana mushrikuuna mushrikuunta reer maka waxay ahaayeen yuxibuuna kuwa jecel an yadhara inay guulaystaan ahlu faris ahlu faris inay guulaystaan cala ruumi ay ka guulaystaan liannahu maxaa yeelay i wa iyaahum ayaga liannahum ayaga kuwan reer qurayshood i wa iyaahum ayaga amaba liannahum kuwaas reer fursi i kuwan ahlulawthaan weyaan dadka asnaamta caabuda oo dabka caabuda oo inkaarta ay ku dhacday weyaan noocaas ay ahayen wa kaana almuslimuuna muslimiintan waxay ahayn yuxibuuna kuwa jecel an yadhara aruumu nimanka ruumka inay mxuu ahay guulaystaan calaa faris ay ka guulaystaan maxaa yeelay liannahum ayaga ahlukitaab weyaan waa ahlu kitaab fadakaruuhu liabi bakrin bay u sheegeen fadakarahu abu bakrin abu bakr ayaa marka u sheegay lirasuli lah u shegay sal l slm qaala rasuulkan wuxuu yihi sal l slm amaa inahum iyaga miya sayaqlibuuna way haalib noqon doonaan nimankii reer eh, ruum way qaalib noqon doonaan way adkaan doonaan fadakarahu abu bakrin abu bakr ayaa waxaa weeyaan u sheegay lahum gaalada u sheegay fa qaala waxay ijcal yeel baynana dhexdanaga iyo baynaka adiga m bayna annaga xagganaga ama dhexdeena iyo baynaka adi dhexdaada ajalan wakhti noo samey xilli aad warkaada inuu run inuu been ku garanno oo reer ruum ay ku qaalib noqon doonaan noo sheeg saasay ku yidhahdeen fadakaruu abu bakr lahum faqaaluu ijcal lanaa baynana wa baynaka ajalan fain daharnaa haddii aan qaalib noqonna kaana lanaa anaga ayuu noo sugnaaday kada wa kada yani shardi oo kale waxaa shardiga ah oo kale haddii aad adinka qaalib noqotaan waxaasa naga shardi haddii aadna qaalib noqon waxaasa idinka shardi oo kale waa sheekadii wain dahartum haddii aad qaalib noqotaanna yani waa laisku daray ruumki iyo muslimiinta waa laisraacay markaysa wain dahartum haddii aad qaalib noqotaanna kaana lakum kada wa kada intaasaan idin siinayna fajacala wuxuu yeeli ajala khamsa siniin shan sano ayuu abubakri shan sano qaatu dhahay shan sano qaata ayuu ku yidhi falam yadharuu ma ay qaalib noqonin lianna bidci siniina bidciga waa toban wix ka yar sooma marka an sana way ka sarmari karta wayna ka sarmartay waaya falam yadharuu ma ay qaali noqonin faakara fadakaruu way u sheegeen dalika arrinkaas linabi bu shegen faqala nabigan wuxuu yidhi alaa jacaltahu ilaa duun intaas in ka yara sokayso oo waxaway ka yara badan maxaad u yeeli weyday qaala wuxuu yidhi urahu alcashra tobanka laftarkeeda maxad u gaarsiin weyday amaba tobanka wax yar ka yara liidan maxad ugu dhigi weyday qaala saciidun wuxuu yidhi ibnu jubayr walbidcu maa duuna alcashar toban wix ka yar wey ee bidca la yihahdaa qal wuxuu yihi uma inta kadib daharat ruum ruum ayaa maalib noqotay oo adkaatay oo tabaranaatay bacdu gadaal qal wuxuu yihi fadalia isaga qowluhu tacala qowlka alu yihi weeyaan aliflaamiim halibat ruum ayaa qaalib noqotay ilaa qowlihi tacala yafraxu yowma idin maalinta yafraxu lmuminuun ayaa muminiintu ay farxi doonaan binasri illahi gargaarka alle yansuru u gargaara man yashaau qofkuu doono weyaan wuxuu yihi samictu annahum ayaga daharuu calayhim inay ka qaalib noqdeen yowma badrin maalinta bader ayaa muminiinta laba farxad ay heleen farxaddii bader oo waxaa weyaan gaaladii reer quraysheed sanadiidooda toddobaatan ledi toddobaatan la qabsaday iyo nimankii reer ruum rumaankii inay qaalib noqdeen oo nimankii awthaanta caabuda oo reer fursi marka maalinta eeda farxad aan la koobi karin ay muminiinta heleen weyaan wa yowma idin yafraxu lmuminuun binasrillah yansuru man yashaa wa huwa alqawiy alcasiiz suuratu luqmaan hada maxalu bayaaniha wayan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wa min annaas dadka ayuu ka mid ahaaday man yashtari iibsado lahwa alxadiidi sheekada teeda muxuu ahaa dheeldheesha iyo ciyaar ciyaarta soo iibsada ayaa ka mid a ah, liyudila nacam wa min annaasi man yashtari lahu alxadiis liyudila can sabiili lah jidka alla inuu ka lumiya darteed usoo iibsanaya xadiiska laba boqol iyo sideed iyo labaatanaad can abi umamata waxaa la weri can rasul lah wuxu ka wari sal slam qal nabigan wuxuu yidhi laa tabiicuu war ha soo gadanina alqaynaati gabdhaha addoommaha ah oo heesayaalka ah soo gadanina walaa tashtaruuhunna hana sii iibinina oo dadka ha ku sallidina oo walaa tucallimuuhunna heestana ha barina walaa khayra khayr kuma sugnaanin fii tijaaratin ganacsi fiihinna ayaga laga ganacsado wa amanuhunna dhaqaalahooda iyo lacagta ayaga lagu gaday ama laga keenayna xaraamun waa xaraam weyaan fii mili hada kanoo kale ayay unzilat lagu soo dejiya hadi aayatu ayadan wa min annaas ayuu ka mid ahaaday ah man yashtari isoo iibsada lahu alxadiidi sheekada teeda muxuu dheleesha liyudila inuu ka lumiya can sabiililah jidka alle ilaa aakhiri aayat aayadda akhirkeeda tirmidi iyo ibni marka heesta iyo dadka heesta muxuu ahaa la imaada iyo waxyaabahaasoo dhan ay wax khariban yihiin ay daacadaynaysaa weyaan in laga fogaado xilligaas dee addoomihii soo iibsan jiray aa jiray laakiin haddana waxaa la mid ah in hobalada waaberi iyo hobalada fulaan iyo hobalada fulaan iyo tim fulaan iyo sliwood iyo beladan aad maqlaysaan ayadna waa lamid waxa weyaan kuwa ayaga waa kuwa inkaar ay ku dhacday u baahan in la waaniyo la wacdiyo aanan muxua la taageerin waliba dhibka iyo xumaanta ay wadaan ummadda waxaa weyaan loo iftiimiyo loo baahanya weyaan maxaa yeel ummada ay luminayaan waana imtixaan eh, waxay yidhahdaan alghinaa bariid zina heesta waxaa weeyaan waa telefonka amaba waraaqda zinada qalbiga ayuu nifaaqa ku umaa marka wax aad u liidan weyaan marka heesta wax aad u dhib badan dad baaba difaacan waxay kuleeyihiin oo wax fiican waa la yaab suurad qofka haduuba dhegeysta heesta qalbiguu qalalaya abadan yani heesta jaceylkeeda iyo qur-aanka iyo alle jaceylkiisa waa muxaram inay meel wada galaan lagama yaabo arinta iyad qofka rabaa tijaabiye inkastoo qofka tijaabiye laga yaabo inuu muxuu ahaa uusan ka soo noqonin khatar u gala marka amaba ha eego dadka muxuu baabkaas ku jira qofka heesta jecel oo dhegaysta waa dhibi inuu qur-aan dhegaysto muxaadara inu dhegeysto waa dhibi inuu darsi dhegeysto dhibi maxaa yeele qalbigaan hawl kale ayuu haya shaqo kale ay ku jirta waalkana isagoo muxuu ahaa saliid ay ku jirta lagama yaabo caana ku shubato suuragal maaha oo labadiiba isticmaasha wax isqaadana maaha weyaan suuratu sajd hada maxalu bayaaniha wayan qowluhu tacala qowlka low yidhi tatajaafa way ka fogaatay junuubuhum dhinacyahooda can madaajic makaanu jifka ay ka fogaatay qowlkaas alle tafsiirkiisa ayuu baabkan ubaabiy xadiis todoba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can anas bn malik waxaa laga wariyey suuratu sajd oo suurat aljurs suuradda aanu naqaanay xadiis todoba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can anas bn malik waxa radi allahu tacala canhu ardaa fi hadi aayat aayaddan wuxuu muxuu ahay aayaddan oo ahayd tatajaafa junuubuhum dhinacyahooda waxay ka fogaatay can ilmadaajici makaanu jifka maxay uga fogaatay yadcuuna waxay tugayaan rabbahum rabbigooda khawfan khaaifiina iyagoo alle ka baqayaan wa amacan iyagoo mxua ah quudaraynayaan oo mxuaha rajaynayaan naxariista alle wa mima rasaqnahum waxyaabahan ku rasuqnayna yunfiquuna kuwa bixiya weyaan wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen yatayaqaduuna kuwa soo jooda oonan hurdin maa bayna almaqribi waalcishaa cishaa iyo maqrib intu dhex yusalluuna iyagoo tukada saas ayuu ku fasiray anas maalik wakaan xasan xasanna wuxuu aya qolo mid yihahda qiyaamu leyl waa qiyaamu leylka taas dama inu badanta weyaan maxaa yeelay salaada maqrib salaad cish intu dhexdooda in la hurda ma badna ma badna haddii laga eega waa kale in waxaa weya qofka maadaama yardaalan saas u yardangiigsado yar nasto waa laga eega waa kale laakiin asal ahaan tatajaafa junubuhum can madaajici qiyamaleylka inay tahay waad garan kartaanoo muxuu ahaa qofka xilliga aad dhinaciisa aad ka fogeyna waa xilligaas soo inta badan hadalka xasana laga yaaba marka huwa raajix wallah aclam abu daawud tirmidi abu daawud tirmidi waana xadiis saxiix weyaan ama ahar saxiix ah qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi walanudiiqanahum waxaan dhadhansiin doonaa min alcadaabi cadaabka aladnaa ee sokeeye duuna alcadaab alakbari amaba hooseeyey oo yaraa duuna cadaab alabari cadaabka weynaa intaan la gaarin kahor cadaabkii yaraa ayaana dhansiin doonaa xadiidka todoba boqol iyo soddonaad can ubay bn kacb xalw radi allahu taala arda fii qowlihi tacala qowlka alla walanudiiqanahum waxaan dhansiin doonaa min acadaabi aladnaa cadaabka soke oo dhowaa duuna alcadaabi alakbari cadaabkii weynaa sokodii ayaan dhansiin doonaa oo alla yidhi qaala wuxuu yidhi masaaib dunya cadaab aladnaaga muxuu yihi marka waa masaaib dunya addunyada masaaibteeda iwa ruum iyo ruum oo lagu salido ruum oo lagu salido iyo wlbadsha yowma nabtishu lbatshata alkubraa soo rab ma dhihin inaa muntaqimuun culimada qaar waxay ku fasireen bader yowm bader weyaan badshada wey qabashadii aw dukhaan ama qiiqi oo zamankii muxuu ahaa nabigeena calayi sla slaam inuu imaaday culimada qaar ay sheegaan inuu dambayna ay suuragal tahay shucba ashaak shucba ayaa shakiyo oo wuxuu ku shakiyey fi lbatshati aw dukhaan badsha miyuu nabiga yidhi mise dukhaan mise kuu horreysayey shucba oo rawaadda xadiid ka mid a ah ayaa shakiyey weeyaan wallahu aclam suura aab hada maal bayan wa qowluhu tacala qowlkaala uu yidhi udcuuhum ugu yeera liaabaahim abayaalkood oo ilmaha markaad u dhawaaqaysaan aabihii dhale ugu yeera qof kale haugu yeerino udcuuhum liaabaa'ihim nimankan hadda reer yurub iyo muxuu ahaa cadaanka dadkan ummaddan aan muslimiinta ahayn nooc kastaba ahaadeene intooda badan waxay ka waramaan oo ay ka hadlaan xuquuq nisa dumarka xuquuqdooda ay aad uga hadlaan waxay qofka ibni aadanka ah shayga ugu horeeya xaqa ugu horeeya waa daatadiisa iyo nasabkiisa iyo cidda dhashay yani waa qofka hebel in hebel in la yihahdo taasa ugu horeysa intaan waxa kale la gaarinoo mxuu ahaa xuquuq kale magaciisii jiritaankiisii inuu bini aadan meel taaganoo mxuu aha meel ka soo jeedo yahay ti ay ka qadeen ya waxaa weeyaan nin baa naa guursani waxaa la yidhahdaa faadumo amaba xasna amaba cabdiya ama farxiya wamaa ilaa dalika magac ay leeda aabbaheedna waa la yhahda moxamed sooma kadibna ninka guursada waxaa la yihahdaa cali markiiba waxaa leedaha farxiya cali faadimo cali wahaakada halkaas ninkeedii ay aabbuu noqoni mubaasharatan wahaaiqda iyo mxuu ahaa documentiga la qora o dhan markiiba waxaa lagu qori magaceedna waa isrogi khalaas bal warram aawax ah, weyn alxuquuq xuquuqda laga lacagitaalla marka waa iska lugooya laakiin waxaa weeyaan haddii aad hadashana ya sheekh hade hada mushkila waa wax ariiba aabbaan bu haysa wagu doona otiis aabbuu noqdayba ficlan marka qariibka waxaa weeyaan wuxuu yidhi haddii aad hadashana salaxafku dhagmiya dhihi jireen haddii kalena waxaa weyaan waxaad la yaabtaad arkaysa adduunkii adduun madax ku socdo waa juuq haddii aad tidhahdana rabbi yastur rabbi yastur rabbi yastur ha hadlin waxba ha arkin waxba ha maqlin waxba ha sheegin waxba ha fahmin saas weeyaan waa imtixaan ila allahi almushtaka waayahay iska marka inaan saan ahaano waa marka oona waxba la fahmi waba waba aan garaytana ma jirta aan garaytana waad garanaysaan fircawn calayhi lacaain almutataliya nabi muuse iyo isaga ayaa murmay ana rabbakum alacla ayuu la taagan yahay kadibna nabi muuse u imaaday markaasaa wuxuu yihi rabbakum rabba aabaa'ikum alawaliin rabbigiin iyo aabbayaalkiin rabbigoodii weyaan qaala ina rasuulakum aladi ursilakum lmajnuun waa mid waana liin soo diray qaala rabu lmashriq walmaqrib ma kadib markuu meel walba muxuu ahaa uu ka soo xirxiray muxuu yidhi mataqaanaa lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalanaka min almas tabar kale waa dhabaatay mogta hadda hawlkaasa taagan yacni qofka in ha arkin waa ha fahmin ha sheegin war maxaa soo maya haddii in soo mar haddii kale waxaa weeyaan birtaa laga aslaya ama waxaa weya shabada dabada lagaaga dhufani aday ku taalla marka meeshaad ka biyo cabays nasal allah asalama alcaafiya nacam waayahay qowluhu tacala qowlka allo yidhi dcuuhum ugu yeeli abaahim aabayaalkood xadiid todoba boqol iyo kow iy soddonaad can abdillahi bni cumar waxaa log radi allahu tacala canhuma ana zayd ibna xaariata saxaabiga jaliilka zayd ibna xaaria mawlaa rasuulila nabiga alle u xuray sal lla ly slam maa kaana musa maa kunaa manan ahayn annaga haddii aan saxaabadeen nahay nadcuuku ugu yeernay ilaa zayda bna muxamedin zayd ina muxamed aan ugu yeeri jirnay xataa nazla ilaa uu ka soo dagaal qur'aan qur-aanka udcuuhum ugu yeera liaabaahim aabayaalkood ugu yeera huwa yeeritaanka isaga ee aqsatu cadaalad badan oo wanaag badan cinda allah alaagtiya weeyaan arintan marka waxaa weeyaan nabigeena sal allahu alay slam ayuu addoon u inti uusan nabi noqonin zayd ibnu maxamed ee lihi jira weliba addoonnimo caadi ma ahan intuu xureeyey ayaa tabanaahu wiil ayuu ka dhigtay wiil ayuu nabigeena ka dhigtay sal ala slam wiilkiis ayuu ka dhigtay kadibna magac isaga aha ayuu watay nabigeena wuu uray mar rabu uray de wiil ayuu ahaa wuu la noolaa aadna wuu jeclaa xibu rasuulilahi nabiga aad u jeclaa xataa wiilkiisa usaama waad garanaysaan nabiga kiiu jeclaa wiilkiisa ay asna wuu jeclaa marka aayaddan ayaa soo degtay marka udcuuhum liaabaaihim huwa aqsatu cinda allah fain lam taclamuu aabaa'ahum fa ikhwaanakum fi ddiin oo walaalihin diinta abadan canug hadduu xataa walad zinaya abiis aan la aqoonin waxaa weye ikhwaanakum fi diin oo walaalihin wax dembi ama jariiro asaga u geystay ama ummaddan kale uu kaga duwan yahay lama ark abadan ma dmbuhu ma dmbuhu soomaalida dhanka isaga ah dee dhanna waxaa xumaanta waa dhan hiira ay kotsanaysaa oo sharaf iyo hiire iyo nakhwo iyo dadka inay necab yihiin waxyaabahaas dhan tusini dhanna waxaa weeyaan xadgudub ayaa jiri jiray waxaan garanayaa ilmaha hayr sharciga ah ama ilmaha wacalaha loo yaqaano canuga hadii aad reerkaad soo gala mar bas waxaa weeyaan waa la qaxi ha qaxa yaa in la qaxay dhici jirtay yani ficlan qisas cajiib kali wax badan ad haysaan in meesha dhanba laga qaxa reer muxuu canug u alhaysta ee halkaan soo degay halla qaxa ya halaga qaxa yani waxay ku tusinaysaa nakhwada iyo xumaan nacaybka iyo baabkaas meeshuu ka joogay laakiin dembiga uu kan galay miskiinkan muxuu yahay maa dambuhu islaantii iyo ninkii hawshaan sameeyey kuwaas ayaa mujrimiin laakiin isaga waa cunug muslin ah waxaa weeyaan eh, kullu mawluudin yuladu cala alfira saas weyaan firada ayuu ku dhashay wax dembi ule lama ark weyaan isaga wax lagu xisaabtama marka wixii alla imaaday laha ma kasabat wacalayha ma ktasabat waxaa weya walaa taziru waasiratu wisra ra abada wa ilaam aan shuqulna ku mara ninka asaga naam de waa la siinaya un waa doonaya caadi nin muxuu ahaa hebel ayaa la yihahdaa waana min almuslimiin ma garat nasriga nebi aadam waana doonaya wax ishkaal ma lah waa la siinaya waxaan laga eegaya asaga alkhuluq diin baa laga eegi laakiin anaga dee baabka asagoo waalkaad nooma cogna mid noo coganka asagoo noo diyaarsan ma ahan hawsha ayada waxay u baahan tahay eh, hawl dheer kharqi khitaaq yacni wax maanta iyo berri iyo noo wax adag weyaan hawl hawl u baahan weeyaan in loo qaado orotation cambaign waxay yidhahdaan abaabul yacni qorsho isu tag yacni wacyigelin wax aan la koobi karin waxay u baahan tahay waxaan in yacni qarni nuskiis laga shaqeey labaatan iyo shan sano rubc qarni ilaa konton sano laga shaqeeya dad mukhlisiin ah weliba lagu bilaaba haddii aad adoo kaligaa meesha gasho kaliga unbaa muxuu ahaa lagugu xiri meelaha lagaa soo raaricini ma marka waa inaad u hesho iyo muxuua garab aad badan u hesho weyaan hawsha si loo jibiya caadaadkaas xun oo khariban oo dhibka badan xaqiiqatan nin wadaadaan garanaya hadda kahor mar kaga sheekeen filaya oo mandheero jooga waxaa weeyaan wax noocaas uu isku dadkaas la heybsooca oo la liida in uu si un mucayan ah isaga ah, isagoo xamaaso badan ay hayso marka reerkii u guursaday kadibna waraaqiyaa la qoray xilliga asaga telefoonada ibaabka ma jirin meel walba oo dad dadka qaraabada ay joogeen waxaa wey ninkii waraaqa la qora ninkii meeshaan ahaa ninkii nagama tirsana nagama mid ma ahan balow galay kan kale weeyaan waa fasaaday looma guuriyey lagama guursaday lama salaama waxa weeyaan salaam laga radiyey wahaa kada yacni ninkii waxaa laga dhigay shajara maqtuuca geed muxuu ahaa go ayaa laga dhigay gabadhii ayaa ka dhimatay reerkii uu ka dhashu marka damca inuu gabar ka soo doono markaasaa layidhi yuqsalu sabca maraatin ulaahuna bituraab xaqiiqa waa arrin dhacday oon ana ashhad dalika wa acrif todoba jeera lasoo dhaqa midna waxaa weya caraha lasoo raaciyo ya heerkaasaa dhacday xaqiiqatan yani imtixaan yani waa mushkilad yani asmaho taagan ninka isagaa marka isagiia marka si meel uu istaaga iyo horaan waxooa sunnada u gargaar iyo diinta garab istaag moogta marka waxay u bahanta baasha in muxuu aha dad badan tol badan loo helo qabaaishii o dhan rag badan oo israaco wahaakada nacam ayib waayahay qowluhu tacala qowlka alou yihi ina almuslimiina muslimiinta walmuslimaati gabdhaha muslimaadka xadiid todoba boqol iyo laba iyo soddonaad canhu cumaarat waxaa laga wariyey alansaariya reer ansaariyaed ahayd qaalat waxay tihi atat inabiya anaha iyada cafwan atat inabiy nabiga u timid sal slam faqaalat waxay tihi maa araa ma arka kula shayin shay la arka iyo amar kasta ama ammaan kasta ama nahyi kasta ilaa lirijaali ragga unbay muxuu ahaa inay usugnaata wax kasta oo tashriica amaba hadala amaba ammaan amaba ragga unbaa muxuu la hadli wamaa araa ma arka an nisaa dumarkana in lagu sheega bishayin waxna fanazlat kadibna waxaa soo degtay hadi aayat ayadan ayaa soo degtay ina almuslimiina muslimiinta ragga ah iwa almuslimaati gabdhaha muslimaadka iwa almuminiina rag muminiinta iwa almuminaati ragga gabdhaha muminaadka iwa alqaanatiina ragga muxuu ahaa alla aeeci wlqaanitaati gabdhaha alla aeeca akhiiran kadibna waxaa u dambeysay acadd allahu lahum maqfiratan waajan cadiiman marka dhammaantood ragga wax kasta ood rabbigan subxaana watacala u ballanqaaday dumarkana way leeyihin waxyaaba khawaas oo yaryar waa jiraan oo raggana ay u leeyihiin dumarkana ay gooni u leeyihiin laakiin ballanqaadkaas awaamirta nawaahida wixii laisfara wixii laiska reeba ballanqaadyada kulli wixii ragga loo sheega dumarkana waxaa weeyaan way leeyihiin nabigeena sal sl in badanoo kamid rag ayuu la hadli jiray maadaama rag uu la fadhiyo hortiisa u fadhiyaan iyagoo la hadli jiray dumarkan hadalka isaga ah way ku gowracan way ku gowracan saas weyaan waayahay tirmidi ayaa soo saaray isnaaduhu saxiix xadiid toddoba boqol iyo soddon iyo saddexaad can ummi salamata waxaa la wari taala ardaha ummi lmuminiin wa zawji nebi qultu waxaan ilay tiri ummi salama yaa rasuula rasuulka allow ma lana maxaa noogu dhacay laa nudkaru aan nudkar nugula sheegayn fi lqur'aani qur-aanka kamaa yudkar rijaal raggi sida loo sheega qaalat waxay tihi falam yarucnii ima argagaxgelin markuu arrinkaas aan ku ir ima jawaabin kadib waxay tadahay falam yarucnii ima argagaxgelinin minhu nabiga xaggiisa yowman maalin ilaa wanidaauhu dhawaaqiisa calmimbari mimbarka dhawaaqiisa unba ay argagaxgeliyey yani aad buu nabiga intuu mimbarka fuulay guryaha nabigana way ku dhegnaayeen dhankan saanay ka xigeen masjidka nabiga alai sla dhankan waxaa weeyaan cafwan dhankan waxay ka xigeen eh, bidxday ka xigeen dhanka bidxday ka xigeen markaasaan oo kale derbiga ay ku dhegnaayeen mar ima argagaxgelin ay leedahay radi taala ardaha dhawaaqa nabigeena oo memberka saaran muxuu leeyahay yaa ayuha nnaas saas ayuu nabiga ku dhawaaqa wardadow ayuu ku dhawaaqaya qaalat waxay tihi wa ana anigan usarixu ra'sii madaxayga ayaan marka aan shallaysanay timaha iska aan mxuu aha dabanay ama shallaysanay weyaan falafaftu shacri timahayga ayaan marka duubtay oo isku ceshtay uma danawtu min albaab albaabka ayaan kusoo dhawaaday ilan guriga saaran yahayba albaabka ayaan kusoo dhawaaday o albaabka kuso dhawaaday fajacaltu kadibna waxaan yeelay samcii maqalkayga cinda aljariidi geetimireedka ama laantimireedka oo muxuu aha guriga ku dhisnaa ayaan dhagtaa u saaray jariidka waa laamahaas timirta oo tiirasha ayaan saa u saaray oo masjidka iyo gurigeedii udhexeeyey radi allahu taala ardaha fa samictu kadibna waxaan maql nabigan yaquul isagoola ina allaha la weyne amaba jariidkaas waxaa kaloo noqon dhici karto laantii nabigeen intuu qabsado uu ku khudbayn jiray lakiin waxaa diidi mimber maadaama mimbarka markuu imaaday jariidka nabigu uu iskaga guuriy alayh slat slam waa tii uu oyn jiray jariidkii nabigeena uu intuu soo istaago kadibna saas u qaban jiray oo kani eh, sakan uu maxuu aamusi jiray marka jariidka iyo meel islama olin islama olin weeyaan oo labadaba muxuu ah nabiga ma isticmaali jirin markii uu laanta uu muxuu qabsan jiray kadibna waxa weeyaan laantii waati gabadhii ree ansaareed ay usoo samaysay mimbarkaas kadib markaas ayuu nabigan u guuri alayh sl fasamictu nabiga ayaan maqlay qul isagoo marka ina allaha laweyne caza wajal yaquul wuxuu leey ina almuslimiina muslimiinta iwmuslimaati gabdhaha muslimaadka iwalmuminiin ragga muminiinta iwalmuminaat ragga muminaadka dumarka muminaadka cafwan hadihi laayata ayadan nabiga akhriyey qaala cafaan cafaan aya wuxuu yidhi oo ruwaadda xadiidka ka mid a ah, ilaa uu ka gaara acad allahu alweyne wuxuu u diyaariyey dhammaantood lahum iyaga wuxuu u diyaariyey maqfiratan dembi dhaaf iyo ajran ajar ayuu u diyaariyey cadiiman aad u weyn weeyaan imaam axmed ayaa soo saaray xadiidkaas waana sanadkii saxiix weyaan qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi wa tukfi aad qarinaysid fii nafsika naftaada maa aad qarinaysid allahu alla weyne mubdiihi uu bannaanka soo dhigi doono waxaa la yidhahdaa nebi moxamed calayhi salaat slaam hadduu aayad qarina oo qur-aanka ka mid ah aayaddan ayuu qarin lahaa maxaa yeele isagii waxyaabo qalbigiisa kusoo dhacayay oo dadkana inay muxuu ahay ogaadaan uusan aada u jeclayn ayaad ilaahay subxana wa tacaala bannaanka soo dhigay oo u akhriyey kadibna inuu dadku ariyana la faray ilaa qiyaami la arin doona nacam xadiid todoba boqol afar iyo soddonaad can anas malik waxa lg radi an arda ana hadi laaya aayadan watuqi fii nafsika naftaada ku qarinaysid ma allahu allaweyne maa shay allahu allaweyne mubdihi uu muujiyo nazalat waxay kusoo degtay fii shani zaynaba binta jaxsh zaynab binta jaxsh arrinkeeda ay kusoo degtay wa zayd ibnu xaaria zayd ibnu xaaria zayd ibnu xaaria oo zayd ibnu muxamed ahaa horaan saas la dhihi kadibna udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cind allah markii soo degtay kadibna zayd ibnu xaari magciisa caadi qaatay ayaa gabadhaa zaynab bni jaxsh ayuu qabay kadibna wuu furay isaga ayaa doonay inuu furo markuu furay nabigeenna waxaa damac iyo hawo waxaa ka galay gabadhii inuu guursado zaynab ahayd wuuna guursan doona nabigena sal slam ilahay baa ku mahrin doona subxana wa tacaala min fowqi sabc samawat ilahay uu kaga soo nikaaxin doonaa markuu damcay ayaa haddana wuxuu ka yarbaqay nabiga war wiilkii kugu magacownaa oo zayd ibnu maxamed se la jiray gabar aad furay inaad guursato hawsha ayada ah xaraj ayuu nabi ka dareemay wa tuqfi fii nafsika ma allahu mubdi taas ayaa ah, iyo waxyaaba kaloo de annaga hadda aan noo muuqanin nabiga qalbigiisa waxbaa galay arrintaas marka waxaa weeyaan wa tuqfi fi nafsi saasay kusoo degtay saas ay kusoo degtay naزlat fii shani zaynab iyo zayd ibnu xaarita radi allahu tacala wa fii riwayatin qaala wuxuu yidhi jaa zaydun baa yimid ibnu xaria yashkuu isagoo sheegana fajacala nabi nabiga wuxuu gudogalaya qolin yihahdo ittaqi illaah alla weyne ka baq waamsik calayka zawjaka xaaskaada hayso saas la weyaan qaala anas wuxuu yidhi low kaana rasuula nabiga hadduu yahay kaatimi mid qariy shayin shay lakatama hadihi ayadan ayuu qarin lahaa qaala wuxuu yidhi fakaana zaynabu zaynab waxay ahayd tafkharu mid muxuua ku faanto calaa aswaajin u faanto tafkharu mid u faanto calaa aswaaji nabi nabiga xaaskiisa ufaani jirtay taquul waxay dhihi jirtay radi allahu ta an ardaha awajakuna ahlikuna reerkiina ayaa idin guuriyey adinka waawajanii lah alweyne ayaa guuriy tacala korahay min fowqi sabc samaawaat todoba samaod ka kor ayaa liga soo guuriyey marka waa idinka fiicanahay weyn saasay ugu faani jirtay radi taala ardaha marka falama qadaa zaydu minha wataran zawajnaakaha kuu guurinay saas ayuu rabbi yihi wa tacaala qowluhu tacala qowlka alou yidhi turji dib baad udhigaysaa man haweenaydii tashaw adoonta oo minhuna ayaga ka mid ah, watu'wi waad soo dumaysaa ilayka adiga man tashaa tii adoonto aayadda tafsiirkeeda ayuu halkan u baabiya wayaan xadiid todoba boqol amaba waxaan kala jeedaa tafsiirkeeda amaba nusuulkeeda xadiid todoba boqol iyo shan iyo soddonaad can caaishata waxaa lagu zawji nabiy radia allahu tacala ardaha sidiqa binti sidiiq qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahay aqaaru mid ka qiirooda oo anfusahum nafyaalkood il rasul nabiga u bandhigeen sal slm waquulu waxaan dhihi jiray atahabu miyay u hibaynaysaa oy u bandhigaysaa almaratu haweeneyda nafsaa nafteed yani dhanna kiira ku jirta dhanna wixii ay dhibsanay leedahay xshoodarradan maxay ahayd dumarka nabiga isu bandhigaan maxay yihiin dhanna nabigii ay rabtaa inay ku dhegto alayhi sala slam haysato oo oon lala wadaagin amaba dumarkaas dama kusoo badan ay diidaysaa qaalat waxay tir kuntu waxaan mid ka kiirooda cala allaatii haweenka wahabna hibeeyeen anfusahum nafyaalkooda ilay rasuul u aquulu waaan dhihi jiri atahabu marau haweeneyd ma hibaynaysaa nafsaha nafteeda ama atahabu ma hibaynaysaa almaratu haweeneyda nafsaha nafteeda falamaa goortii anzl allah alweyne usoo deji tacala korahay turji dib baad udhigaysaa man haweeney tashaw aad doonto minhuna iyaga ka mid ah, tuwi waad soo dumanaysaa ilayka ad xaggaada man tashaw tii aad doonta iyo waman ibtaqayta tii aad dalabta oo miman xasalta kuwii aad fogaysa ka mid ahay falaa junaaxa dembi calayka korkaada ma ahanin markuu alla soo dejiyey qultu waxaan idhi maa araa ma arka rabbaka rabbiga ilaa yusaaricun degdegi mooyane fii hawaaka waxaad jeceshahay saas ma ii muuqata weyaan marka waxa ay leedahay nabi allow rabbiga subxaanahu watacaala wixii adiga qalbigaada ku jirta jeceshahay iyoodun adigoon la dhacsan tahay ayuu kuu raacaya oo raas ayaa ii muuqata saas ayay leedahay radi allahu taala arda yani inaad ilaahay nabigiisa karaamayna oo nabigiisa wuxuu raba u samayna ayay cadaynaysaa radi allahu taala ardaha masayrna meesha kama maran dabcan ya dumarna masayr ma dayaan ragna damac ma dayaan soo mahe baabki dumarna masayr ma dayaan abadan haba ka yaabin yani waa tii xali aan ka warramay inaad ogeydeen ragna ragna ayana damac xitaa hadduu muxuu ahaa afar xiro afar asagoo xiranta waxaa laga yaabaa inuu yidhaahda muxuu ahaa mid mid shanaad haddii lagu ogolaan lahaa ama midoo inaad banaanka dhigtood midoo soo gelisa waa suuragal inay ku dhacdo dadka wallahu aclam ragga afar afarlaa la weydiinaya taa iyada nacam horta ma joogaan ma fila qof afar la waxaan filayaa adduunka inuusan ku nooleen ma joogaa malyaan miya but ragnimadooda kuwaa ziyaada xilligaa la jooga ninka afar hayo maasha allah allah barakee ya ma dhib yar sooma <laughs> ragga ma tahay guusha sheeg sideedaba guusha ninka ciidanka guusha inaad muxuu inuu dagaalgeliy rabana kun guuloodu u sheegaa ninka in muxuu ahaa ciidanka uu iska jooga rabana oo dagaal kun khasaaro u sheega iyo guuldaro marka waxaa weeyaan ragga tacadudka iyo in xaasaska la badiyo iyo hawlahaas ka sheekeey waxaa weyaan ataa gabaya laga diyaariyey gabaya ka diyaariya carabta weli dhankaas u badan adiga markaad gasho baabkaas waa baab laa yantahi alaaatun idaa dakhalta falaa takhruj saddex haddii aad gasho kama baxaysid waa baab anisa wa baab aljaan iyo iyo wa baab athacaabiin saddexdaas hadii la gala waa yidhaha carabta maba dhammaataba dumar haddii in laga sheekey ay noqoto ayaga ma dhammaato kolley ayaga laftirkood markay rag ka sheekeyn oo la mid rag maan hadda ujeednaa marka ayaga ragga ay galaan ayagaba kama dhamaadaan umayna wallahu aclam tan labaadna waxaa bahalla iyo masaska marka in laga sheekey ay noqoto sidaasoo kale ma dhamaata jinka haddii in laga sheekey ay noqotona waa sidaasoo kale marka abwaabta aan xirmin ay tahay waxba yaan waqti iskaga lumin nacam xadii todoba boqol iyo lix iy sodonaad can mucaadata waxaa raximah allah can caaishata waxay ka waraysay zawji nabi sal l slem waradi allahu ta an ardaha ana rasul rasulka sl slm kaan nabigeena wuxuu ahaa yastadinu mid fasax qaato fii yowmi lmar'ati haweeneyda maalinteeda mina annaga naga mid ayuu dhihi jiray maantaan ifasaxa oo heblaayan aadi rabaa ama meel hakada saasuu nabiga dhihi o bacda an unzilat markii lasoo deji kadib haadi aayat ayadanoo kana tana turji dibaad udhegaysaa man tasha ti adoonta oo min huna iyaga ka mid ah, watui waa soo dumanaysa ilayka man tasha ti adoonta waman ibtaqayta qofkii aad dalabto oo miman cazalta ti aad fogaysa ka mid a ah, waman haweeney ibtaqayta aad dalabto ood jeclaato oo miman ka mid ah, cazalta adiga aad dhinac u dhigtay ama aad dib u dhigtay falaa junaaxa maa kunta taquuliin marka haddii ay xaalad saa noqotay maxaad dhihi jirta cayshoy adiga markaad nabiga fasax ka qabto dadku yidhaha nabi allow eh, cayshoy radi allah taala anadaha caawade meel kalaan aadi rabaa ogow iyo fasax markuu ku yidhaahda adi maxaad samayn jirta waatan hadalka xali aan sheegayna qaalat waxay tiri kuntu waxaana aquulu midayah lahu isaga inkaan in kaana hadduu aha daaka arrinkaas ilaya aniga haddii aad khiyaar i weydiiso hawsha aniga ay ugu xihan tahay e fa innii aniga laa uriida ma doona ya rasu rasuulka allow an uira inaan kaa doorta an uira inaan u doora calayka adiga nabi maxamed axadan qof inaan nabi maxamed iska qaado inaan haweeney ku dhaha haddii aniga amarku xaggaygu u ahde yani baab aan raba ma ahan saasaan dhihi jiray ilada radi taala arda lakiin haddii aan qasbanahay warba ma lahan saxaabada nabigeena sal sl dhaqankooda saas u ahaan jiray waad garanaysaan nabiga dhinac midigu ka fadhiyey abubakr iyo saxaabadii ragga odayaasha ka fadhiyeen kadibna nabiga caana loo keen wuu cabay nabigeena ala sl kadibna odayaasha halkaan fadhiyaan wiilka halkaan fadhiya midigta ayaala la rabaa in wii loo wada sooma saa saa mar kadib markaasa ah wuxuu yidhi ibnu cabaas odayaashaan maan caanaha inaad i idintoonsiiyaan rabaa markaas uu yii nabi haba ka yaabin in baraka xaggaada ka imaaday aan qof kale u door haka sugin haba ka yaabin sidii ku qaatay ma yeeli jirin haddii marba ay amar ahayn oo tale ay tahay khayrka saxaabada u degdegi jireen sidoo kale waad garanaysaan bariira yaa iyo muqiif ma raأytu xubi muiiثi lbarira budi kurhi barira lmuiiث muiiث say u nacbayd iyo sidii ay mxuu ahaa markii ay xorowda laba adoon ay ahayd muiina adoon ayuu ahaa bariirana adoon ay ahayd waad garanaysaan waa xilliga nabigeena sal slam ti ay arrintii dhici jirtay inama walaau liman actaq walaha iyo mxuu ahaa qaraabanimada xuraynta ku imaada cidda xuraysa unbaa iskala bariira gabar adoonay ahayd caaisha u timid markaas waxay tiri caaishoy qolyihii adoonta aanu ahaa waxay yidhahdeen waan ku xuraynaynaa laakiin xoola bix mukaatab uktutibet mukaatab ayaa la yihahdaa fii kutub ilfiq xoolihii ayaga marka waxay tiri hadii adoonta bariiroy inaan kaa bixiyo kadibna xurayntana aniga aan yeesho fadligeeda oon walaa iyo qaraabanimadii aniga aggeyga soo marta diyaar baanu ahay way u tagtay marka bariira waxay tihi ummulmuminiin caaisha ayaa bixinaysa xoolihii laakiin welihii ayada ha yeelato markaas maya xoolihina ha bixiso welihina anaga iskala oo maqtuucan isqaadanaynin waa wayuxibuuna an yaxmaduu bimaa lam yafcalu waxaad adi falisay in lagugu ammaan aad u doonaysaa ma soconaysa kadibna nabigay u sheegtay umni min caaisha radi alla ta an ardaha waxay tii nabi alla qolyaha saasay leeyihiin markaasaa wuxuu yihi nabigeenna walaha waxaa iskale qofka xureeya sideedaba kullu sharin laysa fi kitab ilah fahuwa bail wain kana miat shar shari kastoo kitaabka laan ku jirin waxa weeyaan waa bail boqol shariba ha noqda kadibna wuxuu yidhi xuray gabadha soo gada xuray xurayntana qofkii xuray unbaa iskale markii arrinta ay samaysay iyo nabiga mambarkiisaga alai sl nabigeenna marka naftiisa ha noqoto xaaskiisa ha noqdo qof ajnabi ha noqdo qof nooc kasta ha isaga xaq umu marayaan abadan danka ma laha walow ka calaa anfusikum awlwaalidin naftaadaba ha noqoto adi xaqa tolkay ayaa muxuu ahaa u hiilina hau leexan hadduuba xaq yahay tolkay iyuu ku jiifaa ha ugu leexan hadduuba xaq yahay anuu igu jiifaa hadduu xaq ha ugu leexan anuu ii hiilina ha ugu leexan abadan adi xaqa iska mar haba isku dhibi abadan dadka ayaga u taala waxay sheegaan ayb nabigan uu istaagay alayh sala slam markuu ka istaagay markaasaa wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin yashtariuuna shuruuan leysat fii kitaab illah dad maxay yihiin waa dhaqanka nabigeen hebel maxaasi ma ahan magac ma sheegi jirin qabiil ma sheegi jirin xaafad ma sheegi jirin dad maxay yihiin dhaqanka nabiga saas ahyd dad maxay yihiin shardisanayaan oo shardi ka dhiganaya shuruud aan kitaabka alle ku jirin marka qofkii shardisto shardi aan kitaabka alle ku jirin walow boqol shardiba ha noqdee waa baail markaasa wuuu yidhi inama alwalaau liman actaq walah waxaa iskale qofka xoreeya markuu nabigeenna saas yidhi sala allahu alayh waali wasalam bariiro gabadhaas waa gabadha waa orowda marka markay xorowday muqiisna adoon ayuu ahaa markaasaa kadibna waay tii waa yeeli khalaas fasaq ma ogta khalaas waa ama waa iska fasaqi karta waa iska furi kartaa waa adoon ayadna waa xur marka muqiis marka waa daba ordaa wa oyna ilintaa kadi meel kastay marto waa dabamari walaalay bariiroy ha iga tegin waan ku jeclahay waan ku dhimanayaa waa tee runta midaan bemeento facebook maahan marka waxaa weeyaan eh, saas uu daba orday markaasaa eh, caaisho inay hadan filayaan iyo nin kale inu ahay ad waan dib aan uaqiijin ah, doona insha allahu tacaala yani nacaybka ay u qabta bariira iyo eh, jaceylka oo muqiit u qaba kadibna markay arrintaa dhacday nabigeena ayuu u yimid muqiit marka in uu u ergeeyo bariiro marka wuxuu yidhi ma iska guursata muqiit bariiroy ood muxuu ah iska daysida ka qalaysd insaxa tacbiir markaasaa nabi alle waay tii mmi faraysaa mise waa tala markaasaa wuxuu ku yiri maya aniga shaafic maanah erga maanah markaasu waxay tihi laa xaajata lii fiihi dan aan ka leeyahay iyo haba yaraatay wax aan ka raba ninkaan shuqulka malihi sidii ayaa marka ay ku tagta dhaqanka marka iihaarka marka saasay ahaan jirtay qofka haddiima saxaabiga marba aan shayga asaga la farin oy farad ahayn wixii marka khayr ah saasuu u dooran jiray dhaqanka nabigeenna saasuu ahay ma qasbi jirin alayhi salaa slaam qowluhu tacaala qowlka alla uu yidhi laa yaxilu laka kuma banaano annisaa haweenka bacdu intaa kadib kuma banaano tafsiirkeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiid todoba boqol iyo todoba iyo sodonaad can caaishata waxaa la weri um lmuminiin radia taala ardaha qalat waxay tir caaisha maa maata rasulla nabiga muusan geeriyoona sal l slem xataa uxila lahu ila loo banay annisaau dumarkii tirmidi iyo nasaa ayaa soo saaray isnaadkiin waa saxiix saas marka waa laga xiray kadibna waa loo ogolaaday ay leedahay aayadda qur ah inta hadda aad haysato un mxuuah ku ekaaw sooma ahayn kadibna gadaal baa loogu furay leedahay radi taala ardaha suuraةu faatir hada maxalu bayaaniha weeyaan qowluhu tacala qowlka la uu yidhi uma intaa kadib awratnaa waxaan dhexashiina alkitaaba kitaabka waxaan dhexashiini aladiina kuwii ayaan dhexashiina istafayna aan dooranay min cibaadina oo addoomaha annaga ka mid ah xadiidka toddoba boqol iyo soddon iyo sideedaad can abi saciid khudri waxaa l radi allahu taala arda can nebi wuxuu ka wr sal slm annahu nabigan qaala wuxuu yidhi fii hadihi alaaya aayaddan markuu ka warramay wuxuu yidhi uma awratna uma intaa kadib awratna waxaan dhexshiina alkitaaba kitaabka aladiina kuwii istafayna aan dooranay oo min cibaadina addoommahanaga ka mid ah fa minhu ayuu ka mid ahaaday aalimun mid dulmi linafsihi naftiisa wa minhu ayuu ka mid ahaaday muqtasidun mid dhexdhexaad ah oo muxuu ahaa dhexdhexaadnimo la imaaday wa minhu ayuu ka mid ahaaday saabiqun mid ku degdegay ama u degdegay bilkhayraat khayraadka weyaan qaala wuxuu yidhi haulaai kuwa iyaga kulluhum dhammaantood bimanzilatin waaxidatin manzila hal boos ayay wada joogaan oo kulluhum dhammaantoodna filjannati jannada ayay ku sugan yihiin saas waxaa yidhi abi saciid alkhudri eh, nabigeen haddooba ilahay door subxaana wa tacaala muqtasid iyo waxaa weeyaan eh, aalimu linafsihi ood ilaahayna iska dhaaf subxaana wa tacaala marka mansilada waaxid waxay ku noqonayaan maadaama ilaahay u wada cafiyey oo dhammaantoodba meel laisugu geeyay halkaas dhankaas inay janno wada galeen dhankaas marka muxuu ahaa ayuu tafsiir noqon kara wallahu aclam xadiis todoba sagaal iyo soddonaad an abidarda waxaa la radi ta an qa wu abidarda samictu rasul lah baan ka maqlay sl sl ql isagoo waa xadiidka sanadkiisa waa daciife qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi uma intaa kadib awrasna waxaan dhexshinay alkitaaba kitaabka aladiina ku aan dhexshinay istafayna aan dooranay wa min cibaadina addoomahanaga ka mid ah fa minhum iyuu ka mid ahada daalimu mid dulmi nafsi naftiisa wa minhum iyuu ka mid ahada muqtasidun mid adxaadsaday wa minhum iyuu ka mid ahada saabiqun mid u degday bilkhayraat biidni illahi idinka alle fa ama aladiina kuwii sabaquu bilkhayraat khayraadku hormaray faulaaika kuwaas aladiina kuwa yaduluna geli doonaan aljanata jannada biayri xisaabin xisaabalaan kuwaas ayaa waxa weeyaan khayraadku degdegay sabaquu bikhayraat fa ulaaika aladiina yadkhuluuna aljanata biayri xisaabin xisablaan ay ku galayaan jannada wa ama aladiina kuwa ikhtasadu xadsaday fa ulaaika kuwaas yuxaasabuuna waxaa la xisaabi doona xisaaban yasiiran xisaab sahal ayaa la xisaabi doonaa fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wa ama aladiina kuwii dalamuu dulmiyan anfusahum nafyaalkooda fa ulai kuwaas aladiina kuwa yuxbasuuna la xabisi doono lagu xabisi doono fii tuul maxshari maxsharka dhirarkiisa lagu xabisi doono uma intaa kadib hum aladiina kuwa weyan allah talaqaahum saas ma idin qoran uma intaa kadib hum aladiina kuwa talaafaahum waa alla la kulansiiyey biraxmati naxariisiis uu kaga daba tagay adam uu la kulansiiyey fahum aladiina kuwa yaquuluun dhihi doonaan alxamdu lilah alweyne ayaa mahadsan alladii allaasoo adhaba naga tagsiye canaa xagga naga murugada naga tagsiiyey iyo mxumaanta naga tagsiiyey ina rabbanaa rabbiga naga mid aafid badan weyaan shakuurun ee muxuu ku shukriyo ilaa qowli agaar luub luquub tacab weyaan laa yamasuna fiiha nasam walaa yamasuna fiiha luquub waxaa taab tacaba nama qabato weyaan isnaaduhu daciif imaam axmed ayaa soo saaray suuratu yaasin hada maxalu bayaanihi waa in qowluhu tacala qowlka alla u yidhi wanaktub waxaan qoraynaa maa qadam waxay hormarsadeen wa ahaarahum raadkooda waan qoraynaa waxa ay hormarsadeen iyo raadkoodii xadid todoba boqol iyo afartanaad an abi saciid khudri xali radi allah tacala arda sacad ibn malik bni sinaan muktiriinta ayuu ka mid ahaa qala wuxuu yihi sacad ibn malik bni sinaan kaanat banu salimata reer bani salima waxay ahaayeen fii naxiyati lmadiinati magaalada madiina darafkeeda ayay ahay ku sugnaayeen fa araadu waxay deen anuqlata inay soo guuraan ilaa qurbi masjid masaajidka meel u dhow inay usoo guuraan ayay dooneen oo xaafadda dhan ba lasoo rarar iyo tolka dhan ba ay soo guuraan fa nasalat anaga naxnu annaga kuwa dhinta anaga ayaa noolayna wanaktubu waxaan qoraynaa maa qadamu waxay hormarsadeen iyo aaaram raadkoodan waan qoraynaa weyaan faqala rasul lah wuxu uri sal slm ina iyo socodkiina tugtab waa qori falam yantaqiluu ma ayna soo guurin tirmidi ayaa soo saaray qala tirmidi xadiisun hariib wa qala shucayb saxiixun ligayrihi bani salima waa taqanaan waa niminka degnaan jiray masjid alqiblatayn meeshu ku yeel had niminkaa weyaan waa niminka imaamku u jiray markuu masjidka nabiga ku tukada ninka lihi jiray mucaad bni jabal radi taala arda intuu masjidka ku tukada masjid nabowi taqriiban bani salima meeshay ku yeelaan iyo masjid nabowi ugu yaraan saddex kilomitr ama afar ama shan xataa inay garto baa laga yaab adi afar taqriiban iska dhah markaasuu intuu ku tukada masjid nabowi ayuu orasdaynaya ceshihii bani salima umaana waa xaafid qur-aan aclamu hadi ummati bilxalaal walxaraam sooma markuu ku tukada marka masjid nabowi meeshuu ugu tegi iyagoo maanta daalanaa oo ariley loley geeley beeraley wahaa kada dad iska shaq iska xamaashowa oo marka wada daalalo nin walba mxuu aha hamaamsani amaba habalali u ku jiro ayuu u imaanay kadibna suuratulbaqara dabad qabanaya wiil yaro mxuu iimaanka uu labada qanje joogo oo maa sha allah ya nuur uu ka kaci xaafid qur-aan gafayn weyaan marka ninka la yidhaha marka mucaad qur-aanku dabad qabanaya baqaru dabad u qabanay kadibna mid gundura mid hurdooda mid dhaca mid adkaysta mid haakada markii dambe nin adkaysan waayo iska baxay fag salaadu ka baxay markuu salaada ka baxay ayaa mucaad lagu yiri ninka hebel ahaa adoo salaad ku jir ka baxay intuu nin ka baxay eh, salaadiis ka tukaday mxuu aha afartiis ragca ay gurigiiskaada iska saxday kadibna waxaa la yidhi muxuu aha ninka hebel saasuu yeelay markaasuu yiri kaas munaafiq a munaafiq a sidiisaba aweliid xamaasiisan mogta radia allahu tacala arda weliyarnimada markaan leeyahay ulama jeedo inaan saxaabada wax ka sheega saxaabada nabigeena calai slam madaxay saaran yihin waaan xaaladda umaan tilmaamaya inuu nin daayar ahaa xaafid qur-aan ahaa yani awooddiisan ay sahlanin hadda waad aragteen salaadaha la tukada oo salawaadkan eh, fajarka oo kale eh, aimadu way kadaadan yihiin kale waad la socotaan filaya wiilasha yaryar waxay leeyihiin iyo dayarta waxay leeyihiin waxaan rabnaa in la akriyo nus juz la akriyo nus juz ya ha adigoo khalaas ba wabilahi tawfiiq waa kaas waa la isku kadaadan yihin marka waa dhibaa jira odayaashana waxay leeyihiin sujuudi aan ugula dheereeyy neeftaan ugu xirmiba kow inaan meesha ku dhibanaa halsahaba arkaysaa <laughs> marka intaa waaa dheeri ah masqulihii ya marka waa laisku kedany mogta ninkan awooddiisa unbuu ku xisaabtamay waa da yahay kadibna munaafiqa uu yiri shabaduu dabada kaga dhuftay ninkii marka subaxdii nabigu dacooday alayhi sla slaam arrintii a loo sheegay mucaad marka maxkamada loogu yeer almaxkama nabowiya loogu yeer alayhi sla slam int waa la fariisiyey markaasaa anta yaa mucaad mucaadow ma dad diinta nin dadka ka fidneeyo oo dad diinta ilaahay muxuu aha ka fiijiyo oo ka buri miyaata adiga dadka kula tukanaa soo ma ogid nin baa xanuunsan mid baa tabardaran mid baa dan lah oo meel wax ay kaga xiran yihiin oo muxua ah dukaan ama laga xira amaba yacni dadkii waa ummad isdhex taallo haddii marka aad dadka imaam u noqoto waxaa weeyaan suuratuleyl iyo duxaa iyo muxuu ah, yacni qaybahaas ku deji ummadda muxuu ahaa baqara dabada qabanays jooji amarkaas ayaa la siiyey niminka marka reer bani saliima deegaankooda meeshaas ayuu ahaa meesha qiblateynka qisada ka dhacday qisadii kale oo qiblada wareejinteeda meesha ka dhacday weyaan marka nimankaas ayaa waxay damceen inay magaalada madiina masjid nabowi imaadaan oo ay soo degaan meesha banaanka nabigeena ala sl marka wuxuu yidhi halkiina jooga bani salima diyaarakum wa iqraagi tugtab ahaarukum laazima waxaa weyaan meesha aad joogtaan waxaa wey hala qoro socodkiina si socodkiina waa lidin qori si socodkiina waa lidin qori marka nimankaasaas weyaan qisadaas wanaktubu ma muxuu ahaa inaa naxnu nuxyi lmowta wanaktubu ma qadamuu waaaaarahum waayahay qowluhu tacala qowlkaalu yidhi washamsu qoraxda tajri waxay u socotaa limustaqarin laha meel ay ku ekaato ay u socotaa weyaan limustaqarin meel meel ekaasho washamsu qoraxda tajri waxay u socotaa limustaqarin makaana sugnaansho oo lahaayada u sugnaaday meel bay tegaysaa ay ku sugnaaneen weyaan kadibna ay kasoo noqoni xadid todoba boqol iyo ko iyo afartanaad can abi dar afaar wa radi la ta qal u abi dar qaala nabi nabigan wuxuu yihi sal sl abi dar wuxuu ku yidhi xiina goortii qarabat shams qoraxda ee dhacday tadri miyaad garanaysaa abu darow ayna tadhabu meeshay aadays miyaad garanaysa qoltu waxaan idhi allahu rasuulu aclam ale rasuulkiisa ayaa aqaano qaala wuxuu yidhi fa inna iyada tadhab waxay aadaysaa tadhab way tegaysaa dhah xataa tasjuuda ilaa ay ka sujuuda taxta alcarshi carshiga hoostiisa oo fa tasta'dinu kadibna fasax ay weydiisanaysaa inay dib u laabato fa yudna laha waa loo idmi wayushiku waxaa dhici karta ama dhow an tasjuuda inaad sujuuda ay idin qaadato falaa yuudana laha aan idinka loo ogolaanin yuqaal waxaa loo dhihi doonaa irjicuu laaba min xayu ji'ti meeshaad timid u laaba fatatlucu kadibna ay kasoo dhalato min maqribiha makaano dhalashadeedimakaano dhicitaankeeda ay kasoo dhalato weyaan fadalika arrinka asaga qowluhu tacala qowlka loo yidhi weyaan washamsu qoraxda jiri waxay u socotaa limustaqarin makaana sugnaansho allaha iyadoo sugnaaday dalika arrinka isagaana taqdiiru lcaziiz allihii qaalibka ahaa qadaritaankiisa alcaliima cilmiga badnaan weyaan waa xadiidka aad taqaanino towbadii in la xiri doono oo qofka tawbadiisa ay furan tahay ilaa qoraxda ay ka soo baxda meesha ay u dhacayso marka su badan ay dadka qoraxda waxaa weeyaan say u dhacaysaa say u intay tegaysaa marka gormay sujuudaysaa maraykanka markay maalin yihiin annaga habeen ayaa nahay habeen markaa nahay maalin ayaa yihiin yani su waa su-aalaad aan ku dhisnayn haba yaraatee maxaa yeelay wa fii anfusikum adiga aan xataa is marka waxaas waxaad fahmi karta adiga ama aad xukumi karto isa sujuudi wain min shayin laa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum shay kasta wuu sujuudaya wa shay kasta wuu tasbiixsanaya lakin adiga ma garanays tasbiixdiis mana fahmi kartid adigaan isfahmi karin naftaadaan fahmi karin aw naftaadi gacanta noo saar miisaankeeda noo sheeg miiqa kiilo wa nafma kugu jirta ahaa aw miisaankeeda naftiisu qof garanaya calooshaada wa ku jira inta xidad ku jirto noo bas inta xidad ku jirto ma kartaa kadibna qorax iyo waxaad ka hadlaysaa waxaad adiga aad marka afka qabso afka qabso qowluhu tacala qowlka allo uu yidhi faidaa huwa khasiim faidaa huwa khasiimun mubiin faidaa waaba isagoo huwa isaga faidaa waaba iyadoo huwa isaga khasiimun mid dood badan uu yahay mubiin weliba doodiisa ay aad u cadda weeyaan xadiid todoba boqol iyo labay afartan ibn cabaas waxaa laga wari xabl umrtijwan quraan radia allahu taala anu arda qala wuxu yhi cbdullahi bn cabaas jaa waxaa yimid alcaas ibnu waail ninkaas caas ibn wail la ayaa yimid camr ibn caas abihi weeyaan o ilaa rasul lahi buu yimid sal slm laf ayuu yimid ula yimid xaailin laf weliba madoobaatay ayuu keenay xaail doorsoontay weeyaan fatahu markaasuu saas yii saasuu yidhi taftiit yani inuu mxuu aha burburiyo amaba mxuu ahaa qabto ayuu gudagalay faqala wuxuu yidhi moxamed moxamedow ayubcau amaba an yabcau llahu alla weyne miyuu soo saari haada laftaan miyuu soo saari bacdamaa arima markuu baaba-ay kadib uu baaliyoobay kadib miyuu alla soo saari qaala wuxuu yihi nacma yabcau allahu haada alla kan wuu soo saari yumiituka weliba adigo ayuu ku dili uma yuxyiika waa ku noolayni uma yudkhiluka wuxuu ku gelin doonaa naara jahanama ciyaada bilah naara jahanama ayuu weliba rabbi ku gelin doonaa subxaana allah qaala wuxuu yidhi fanazlat waxaa alaayaat awalam yara linsaan biniaadamka miyuusan arkin ana anaga khalaqnaahu inaan uunay min nufatin candhuuf aan ka uunay faidaa huwa waaba isagoo markaa khasiimun dood badana ah, mubiinu weliba doodiis ay aad u caddahay weyaan ilaa akhiri suura suurada akhirkeeda laga gaaro xaakim fii musadrakihi imaam dahabi wuxuu leeyay calaa shartihima suuratu saafaat hada maxalu bayaaniha weyaan qowluu tacala qowlka aluu yidhi wasaafaati kuwa safa safan xadiid todoba boqol iyo iyo afartanaad can cabdilaahi cabdilaahi bni mascuud can cabdilaahi an cabdi cabdilahi cabdi hore iska dhaafa an cabdillahi bn scuud xaal radi allahu taala arda fii qowlihi tacala qowlka alle uu yidhi wasaafaati malaaigta garbahooda safaysa safan qala wuxu yidhi almalaaigtu malaaigta weeyaan fazaajiraati zajran kuwa canaanana muxuu aha matarka iyo waxaa weeyaan roobka iyo daruurta iyo muxuu ahaa xawrka iyo canaananan muxuu aha zajran canaanasho qaala wuxuu yidhi almalaaigtu malaaigta weyaan fataaliyaat kuwa akhrinayna dikran qowlka alle dikriga arinayaan iyo waxyiga ayana waa aqaalu ila malaaigta malagta ay loola jeeda weyaan qaala dahabi wuxuu yidhi cala shartihima imaam xaakim fi mustadraki ayuu kusoo saaray raximahumullah qowluu tacala qowl kale ruxshuru aladiina kuwii soo ururiya oo kulmiya dalamuu dulmiga la imaadeen waa zawaajan xaaskoodii soo ururiya xadiid todoba boqol iyo afar iyo afartanaad can cumar khataab xal radi allahu taala arda fi qowlihi tacala qowlka alle uu yidhi uxshuruu soo ururiya oo soo kulmiya aladiina kuwii dalamuu iyo waa aswaajahum muxuu ah reerkoodii iyo xaasaskoodii qaala wuxuu yidhi amhaalahum aswaajahum amhaalahum iyo loola jeeda cafwan aswaajahum awjadii xaaska mahna waa iyaga noocooda kuwa weyaan uxshuruu soo ururiya aladiina kuwii dalamuu dulmiga la imaadeen waaswaajahum kuwa iyaga la nooca qala wuxu yidhi amhaalahum noocooda kuwa aladiina kuwaas hum ayaga miluhum ayaga la too ah weyaan qaala dahab wuxuu yidhi calaa sharti muslim waxaa diidaa zawajahum xaaskoodi inay noqoto fircawn xaaskiisii waa taqaanaa mumin ma ahayd daraba allahu maala daraba allaahu wadaraba allaahu mhm. naam khalaas waayahay suuratu zumar hada maxalu bayaaniha wayaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi inakum uma intaa kadib inakum adinka yowma alqiyaamati maalinta qiyama cinda rabbikum rabbigiin agtiisa ayaa stakhtasimuuna ku murmaysaan gaaladii muslimiintii alla horti ataa waa lagu murmaya wala yaab xadiid todoba boqol iyo shan iyo afartanaad can cabdillahi bni zubayr waxaa lagu radi allahu taala arda can abihi wuxuu ku wariy zubayr bni cawaam alcash almushamiljan nin ka mid ah weyaan radi allahu taala arda qal wuxu yhi zubayr lamaa goorti nasalat ay soo degtay uma intaa kadib inakum adinka yowma alqiyaamati maalinta qiyama cinda rabbikum rabbigiin agtiisa ayaa takhtasimuuna ku murmaysaan qala wuxu yidhi zubayr yaa rasuul rasuulka allow atukararu miyaa nagula soo celcelina calaynaa annaga alkhusuumata dooda bacda aladii kii gadaashii kuna kaana ahaaday bayna annaga fi dunya addunyada gaalada wix muran ahay oo dhexda naga yeelay hadanaba qiyaamo muran kale hadana noo yeela qala wuxu yidhi nacmaa fa qala wuxu yidhi ina alamra amarka idan haddii ay sidaa tahay la shadiidun mid daran ninkaa sidaa dhaha waa zubayr bn cawaam radi allahu taala arda saxaabiga weyaan caasufkii hore ayuu ahaa waayahay qawluhu tacala qowlka aluu yihi yaa cibaadi koleyba caas dee waa ragga murmi doona oo dhanka looyarada gaalada xaggeed ka dhawaaqi doona yihiina laga yaaba qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi yaa cibaadii addoommahay oo aladiina kuwaasoo asrafuu ku xadgudbeen calaa anfusihim laa taqnatu haka quusan min raxmat naxariis alla ka quusanan in allaha yakfir dunuuba jamiica ilahay dambiyaalko dhan waa dhaafaa qof baa dishay ilahi waa dhaafaya waa zinayst ilah waa dhaafaya waxbaad xaday ilah waa dhaafaya yacni ilaahay dembi usan dhaafayn lama arka gaalnimadii qofku u gaaloobay wuu toobakeen ilah wuu dhaafaya subxana wa tacaala marka in la quusta ma ahan diintan qunuud iyo quusasho kuma jirto weyaan waaya toobakeen unbaa muhiima xadiidka todoba boqol iyo lix afartanaad can ibn cabaas cali radi allahu tacala anhuma ana naasan dad oo min ahli shirki ahlu shirkiga ah kan waxaa qad qatalow ku waxlaayey aar weliba dilka badsaday wasanow dhilaystay aar weliba dhelinimada iyo zinada badsaday fa atow muxameda nabi maxamed u yimaadeen sal la alay slm fa qalu waxay yidhahdeen ina alladii arinka iyo diinta taquulu aad leeda ood sheegaysa wa tadcu ilahi dadkaad ugu yeeraysa laxasan waa mid suuban diintaana dadka ugu yeeraysa wax wanaagsan wa riximkaa la xiriiriyo khayr ha lala imaado yaan laisdhibin tawxiidka lala imaado wax wanaagsan waa low tuhbirunaa haddaad noo sheegta ana limaa camilnaa wixii aan falnay kafaaratan dambidhaaf inuu yahay waa wax aad u fiican ama waan qaadanayna weyaan fanazla waxaa soo degtay qowlka all uu yidhi soo degay wladiina kuwii laa yadcuuna aanan tugayn maca allah la maciis ilaahan ilaah aakhara ay kale walaa yaqtuluuna aanan dilayni anafsa naf allatii naftaasu xarama allahu alla u xaraam yeelay ilaa bilxaqi xaq mooyane walaa yaznuuna aanan zinaysanaynin waman yafcal dalika yudaacaf lahu cadaabu cadaabka ayaa loo laba jibaari doona yowma qiyaamati wa yakhlud fiihi muhanan isagoo la dulaysa inuu ku waari doonaa kadibna maxaa ka dambeeyey ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixan qofkii tooba keena oo alla rumeeyey oo camal suman la imaaday kuwaas ilaahay yubadil llahu sayiaatihim xasanaat xumaantoodii ayaad ilahay wuxuu gu bedelaa wanaag weeyaan wanazla kadibna waxaa kaloo soo degtay qul waxaa ku xadgudbeen calaa anfusihim nafyaalkooda oo dambiga la imaadeen laa taqnat wax ka quusan min raxmat allah calays alla weyaan nacam hada wallahu aclam sala allah waslm abdi mustafa